baabu taxriimi kufraani lcashiir haadaa kanu baabu taxriimi kufraani alcashiir ninka oo la abaalka dhaco xaaraamaynta sharcigu xaaraamtinimeeyey baabkii ka hadlaayay weeye baabu taxriimi kufraani alcashiir ninka oo la abaalka dhaco oo laga abaalka dhaco nimcadii iyo abaalkii iyo wanaaggii uu sameeyey baabkii ka hadlaayay wey baabkaanu baabkaanu xadiidka soo socda ayuu macnihiisa caddaynaa wuxuuna ka hadlayaa gabadha ninkeeda wanaagga uu u gala inaysan ka abaalka dhicin abaalka dhacaasuna waa dembi weyn oo kabiire ah oo khatar ah oo naarta lagu galo can ibni cabbaasin qaal qaala nebiyu nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam uriidtu waxaa lay tusay uu yidhi nabigu an naara naarta naartiyaa ilaahay i tusay faydaa isla markiiba akaru ahlihaa dadka ku jira kuwa ugu badanu annisaa waa dumarka yakfurna dumarku way kufriyaan qiila waxaa la yidhi ayakfurna bilahi ma allay ku kufriyaan qaala nabi wuxuu yidhi yakfurna alcashiira zawjkooday ku kufriyaan wayakfurna alixsaana abaalka loo galay ka abaalka dhacanay ku kufriyaan low axsanta haddaad wanaag u samaydo ilaa ixdaahunna dumarka mid ka ah addahra zamanka uma ra'ad ay aragto minka xaggaaga shay-an shay ay dhibsato qaalad waxay leedahay maa ra'aytu minka xaggaaga kama arag khayran khayr qadu weligay weligay ebiskay wax khayra kuguma arag sidaas ayay ku leedahay muttafaqun calayh bukhaari iyo muslima xadiidka labaduba isku waafaqeen alcashiiru waa azawju cashiir waxaa la yidhahdaa ninka can ibni cabbaasin cabdillaahi ibni cabbaas qaala wuxuu yidhi qaala nebigu nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam uriitu naara naarta lay tusay xadiidku sababulwuluud uu lahaa sababaa hadalkaa nabigu u yidhi qoraxdaa madoobaatay waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam markaasuu nabigu asxaabtiisa tujiyey salaadii salaatulkusuufka ahaa qorax madoobaadka nabigu salaada markuu u taagnaa jannadiyaa la tusay naartiina waa la tusay markaasay saxaabadu waxay arkeen oo horay u dhaqaaqood sidii qof gacanta wax ku soo qabanaya gacanta taagay haddana waxay arkeen oo gadaal u degay markii salaadii laga baxay ay weydiiyeen waxay idhahdeen rasuulka ilaahay o waxaan ku aragnay adoo laacaya shay sida qof wax soo qabanaya kadibna waxaan ku aragnay adoo gadaal u laabtay arrintaasu maxay ahayd nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inii ra'aytu ljannata fatanaawabtu cunquudan jannadiyaan arkay geedaha iska raraa iska raaraca ee bislaaday midhaha bislaaday laan weyn oo rucub ah oo saas u laalaada aan doonayuu saas inaan usoo qabsado balaantan iska goosto nabigu wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam walow asabtuhu la akaltu minhu maa baqiyat iddunya haddaan rucubtaas yartaahe laalaada ee iska bislaatay soo goy lahaa adduunka intuu nool yaho o dhan aynu ku filnaale waa laanta keligeed ah, ee halkaas ka laalaada boqolaal iyo kumanaan in ilaahay garanayo oo nuucaana kala laalaatoo kala duwan jannada markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama naartiiyaan arkay naarta kulaylkeedi markaan dareemaha marka gadaal usoo booday naartiiyaan arkay yidhi markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam falam araa mandaran kalyawmi qadu afdaca weligay ma aanan arag muuqaalkan naarta arkay muuqaal kal foolxun weligay ma aanan arag muuqaalkan maanta arkay muuqaal ka fool xun markaasuu nabigu xadiidkan intaan hadda noo qaban uu yidhi uriidtu naara naartiyaa lay tusay fa idaa akharu ahlihaa isla markiiba dadka ku jira kuwa ugu badan annisaa waa dumarka nacuudu billahi min annaar marka sababtiiya nabigu sheegu wuxuu yidhi yakfurna dumarka waxay naarta ku gelayaan waa kufriyaan qiila waxaa la yidhi an yakfurna bilahi ma allay ku kufriyaanoo gaalnimo miya qaala nabigu wuxuu yidhi yakfurna alcashiira zawjkooday ku kufriyaan oo kufriga abaalka dhaca loola jeedaa abaalka dhac zawjkooday abaalka dhacaan wayakfurna alixsaana wanaagga loo sameeyana waa abaal ka dhacaan wanaagga loo sameeyana way abaalka dhacaane kama shukriyaan oo kama abaalgudaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam low axsanta haddaad u wanaag u samaydo ilaa ixdaahunna dumarka mid ka mid ah addahra zamanka waqtigaad wada nooshiin oo dhan haddaad wanaag u samayda habeen iyo maalin uma ra'ad ay aragto minka xaggaaga shay-an shay macnaha shay ay dhibsato ay hadda maalin kugu aragto ilaa malag maaha ninkaanu laftirkiisa qalad waa ka imaanaa hadhow hal shay oy dhibsato hadday aragto qaalad waxay leedahay maa ra'aytu minka khayran khayr kuguma arag qad weligay noloshayda waxa weeye wax khayra kuguma arag muttafaqun caleyh bukhaariya muslim ayaa xadiidkan isku waafaqeen alcashiiru cashiir waxaa la yidhahdaa azawju ninka marka dembiga khatarta ah ee naarta lagu galo nabigu sala allahu calayhi wasalam laba shay ayuu ku tilmaamay waa gabadha ninkeeda abaalka dhacda nabigu wuxuu ku tilmaamay oo kale waxa weeyaan in ixsaanka iyo samafalka sidiisaba laga abaalka dhaco waxaa marka xadiidku na noo caddaynayaa naartu waa shay makhluuq oo abuuran oo hadda jira ilaahan ka magan galnaa nabiguna wuu arkay sala allahu calayhi wasalam dadka ugu badanee gala dumarkaa ka mid a ah, nacuudu billaahi min ahli naar wa min annaar waxa weeye marka xadiidku wuxuu caddaynayaa sababaha keenaya waxaa ka mid ah dumarka caadifadoodao fudud markay caroodaan marka isma hana karaan gabadhu markay carooto waa nafteeda xidhidaan oo aysan ku hadlin kelimad naar u keenta waxa weeyaan qalad haddii masalan zawjkaaga aad ku aragto ee horay aad wanaag ugu arki jirtay sabab dulqaado ma jiro nin aan qalad lahayn adduunka sabab oo dulqaado laakiin haddii dareenku kaa adkaado oo caradu kaa badnaato oo waxaad rabto iskaga hadasho waa musiibo kale ragga laftirkoodana waxaa laga rabaa maadaama dumarka dabeecadoodii ay ka mid tahay caadifad fuud oo markay caroodaan aysan ishalaan karin dumarka inaysan la googoosan oo ay ka sabraan oo markay caroodaan aysan u jawaabinoo waxay ku hadlaayaanoo dhan aysan u aaba yeelino shibkay yidhaahdaan sababtoo ah dumarka waxa muuqatay markay caroodaan inaysan is isceli karin waxaa laakiin la rabaa naar weeye waxa carabku ku geynaya nabigaana yidhi naarta carabkaasaa dadka geeya marka waa in gabadhu muslimadda ah markay carooto ay ogaato kelmadahan ka soo baxaya inay yihiin kelmadihii naarta geylaha oo khatarta ahaa oo shanlayta ka dambay doonto oo marka ay iscelido oo nafteeda ay ka adkaato qofka geesiga waa qofka markuu caroodo isceli kara qofka caaqilka waa qofka markuu caroodo isceli kara